kulan wacan saaxiibayaal idarkeen meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho mar kale barqa wanaagsan saaxiib yaal waa barqa isniina taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku qodobada ogaal aad ku ogaan doontaan haddii la yarahdo waxaa qaybka khasaaraha ka dhashay dagaal xoogan oo ka qarxay mar kale magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool faahfaahino dheeraada oo kasoo soo baxaya kooxo hubeysan oo xalay dil iyo dhaawac ka geystay xaafada ka tirsan magaalada muqdisho waddooyinka magaalada muqdisho qaybo ka ah oo saakay xiran xilli dowladdu ay imtixaanaad ka qaadayso qaar ka mid ah macallimiinta ka howlgala dalka al-shabaab oo barakiciyey dadkii ku dhaqnaa deegaan lagu magacaabo diinlaawe oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyana barnaamijkeed ku maqli doontaan qodobada kale oo aad maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya tirada dhimashada oo sii korortay kadib qarax ka dhacay dalka bakistan iyo duufaan khasaare geysatay oo ku dhufatay dalka mosambiq qodobadaas iyo dabcan wixii hor inugu soo korro xubnihii joogtada ahaa ayaad sidoo kale maqli doontaan u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka ogaal waaya dhegeystayaal heeskaasi waxaa daafuur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh dhegeystayaal aynu ku bilownay magaalada laasanood ee xarunta gobolka sool ayaan ku bilaabeynaa saaki mar kale dagaal xoogin ayaa toddobaadkii afraad ka qarxay magaalada laasanood ee xarunta gobolka sool dagaalkaas waxaa lagu soo waramayaa weliba in uu ka soconayo qeybaha ee bariga magaaladaas iyo galbeedka weeraro dhowrjiha ah ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi ay qaadeen ciidanka somalilan ciidanka dadka deegaanka ee gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa sidoo kale ee eh, isdifaacid sameeyey sida wararaan ka heleyna deegaanadaasi ay kusoo waramayaan khasaare kala duwan ayaa jira oo kala gaaray dhinacyada dagaalamay weliuna welina waa lays horfadhiyaa eh, dadka deegaanka waxa ay soo sheegayaan dagaalku uu soconayo uu sii xogeystay goordhow oo barqadan ah oo iminkan oo aan idinla hadlayna ah dabcan waxaana jira dad shacab ah oo hoobiyaal kusoo dhacay laascaanood ay dhaawaceen iyo kuwo kale oo u dhintay tirada dhimashada ayaa in ka badan toban lagu soo waramayaa sida wararka aan helayna ay hordhaca ay sheegayaan waxaana dagaalkaasi uu yahay mid saacadba saacadda ka dambeysa sii xoogeysanaya hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayaa bariga iyo galbeedka magaaladaas iyadoo ciidanka somalilan weli ay sheeganayaan in ay eh, awood dheeraad ah ay deegaanadaasi ay geeyeen maalmihii lasoo dhaafay laakiin dadka deegaanka ayaa sheegay weli inay isdifaacayaan oo ay danahooda iyo aayahooga dartood ay isku difaacayaan wadooyinka magaalada muqdisho qaar ka mid ah ayaa saakii xiran waxaana dowladdu ay qaadaysaa imtixaan ay sheegtay in laga qaadayo macalimiin ka badan toddoba kun oo macalimiin ah kuwaasi oo u fariisanaya imtixaanaadka shaqooyinka macalinimada ee dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay imtixaanaadkan waxaana ay sheegtay muhiimaddu inay tahay in la qaato dhowr kun oo macalimiin ah kuwaasi oo shaqaalaha dowladda noqonaya haddaba iyadoo taasi ay jirta ayaa waddooyinka qaar ee muqdisho saakii la xiray shacabka muqdisho ayaa la arkayay iyagoo lugeynaya oo socodka gaadiidka ayaa kala cagana qeybo kamid ah caasimada dalka haddaba ustaad eh, nuur cabdirasaaq wuxuu kamid yahay macalimiinta ee eh, muqdisho ku sugan sidoo kale waa siyaa waa nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxaan wax ka weydiiyey ujeedka macalimiintan loo qaadanayo sababta wadooyinka loo xiray iyo muhiimadda ay leedahay in macalimiin la qaato wuxuu bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan dhammaan taadiyo kulmiya intuu ka xiran waa salaamaya intaa kadib eh, waa la socnaa maanta waxaa galaya imtixaankii ay wasaaradda waxbarashada hore u shaacisay uu ahaa maanta in ka badan meelo badan oo magaalada ku yaala xarumaha oo kooiy labaatanka oktoobar iyo jaamacadaha kuwa kamida ah oo jaamacad umada u horeyso in maanta ay ku gelayaan macalimiin aad u badan marka waa la socnaa barnaamijkooda in wadooyinkana loo xiray eh, si amniga macalimiintaas ah, tirada badan ee eh, ah ilmihii ummadda soomaaliyeed inay dhib gaarin maadaama amnigu eh, iska dhib badan yahay oo wax badan haddii ay u furfurmaado wax badan ay qaldamayaan in amnigooda lagu sugo ayaan la soconaa oo xarumihii imtixaanka ilaa maanta sideed saac un barnaamijka ah uu jiri doono la ilaa yidhaahdo kadibna wadooyinka mm. dib u furmi doonaan waayahay marka eh, imtixaankan sidee loo qaadayaa muxuu yahay mise macalin ayaa gelayso eh, ma dugsiya hoose dhexe sare eh, ardada macalimiinta la qaadanayo maxay yihiin maxay dadka barayaan ah, imtixaanka wuxuu isugu jiraa horta waa imtixaan oo centralization ah oo dalka oo dhan laga qaadayo wuxuu ka kooban yahay dugsi sare iyo dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo qaybta nersariga ama xanaanada adiga intaas ugu muhiimsan iyo qayb kale loo yaqaano qaybta farsamada inta ay imtixaan gali doono qaar dadka waxay kugeli doonaan maamulgoboleedyada dalka marka laga reebo puntland iyo halka qaar kalena ay ku geli doonaan magaalada muqdisho ee aan joogno maanta marka tira ahaan dadka imtixaanka galayo oo guud ahaan aaday u badan yihiin marka laisku dardaro ilaa iyo dhowr waxay gaarayaan eh, waxay gaarayaan dhowr kun oo qof oo shan kun toddoba kun iyo sideed boqol ku dhawaaday gaarayaan laakiin gobolka banaadir ahaan eh, <laughs> nambarada galaayo aada ayadan u badan yihiin oo qeyb qeybaha loo kala saaray keliya eh, qeybta oo macalimiinta dugsida eh, macalimiinta marka laisku daro gobolka banaadir keligii waxaan umalaynaya inay yihiin saddex iyo sagaashan xubnood iyadoo guud ahaan ay galayaan toddoba kun shan boqol sideetan iyo kow macalimiin ah oo guud ahaan dalka imtixaan u fadhiisanayaan sida qaadkana wax noo quseyn waa gobolka banaadir isku darkooda qeybta farsamada iyo dugsiga hooseyda dhexe iyo dugsi sare saddex kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo sagaal macalin ayaa maanta u fariisanaysa iyadoona laga rabo in guud ahaan dalka ay kasoo baxaan saddex kun oo macalin oo lagu horumarinayo waxbarashada dalka oo wasaaradda waxbarashada ay qorsheynayso in dalka gudihiisa macalimiin dowladda ay u kala dirto maamul goleedyada iyoiyo gobolka banaadirka insha allah eh, waayahay marka eh, dowladdu hadhow iyada miyaa mushaarka bixinayso sidee waxaana u suurtagalayaan maadaama dowladda eh, hay-adaheeda kala duwan musuq lagu yaqaano suurtagal sidee ku noqon kartaa in macalimiin inta la qaato haddana mushaarkooda la joogteeyo sidee taas ku dhici kartaa wasaaradda waxbarashada hadda saan ka warqabno ay mishaar siisaa eh, macalimiin ilaa sagaal boqol ku dhawaad todoba boqol iyo jajabna ay yihiin macalimiin aan joogto ahayn halka eh, boqol iyo jajab ama laba boqol ku dhawaadna ay yihiin macalimiin joogtaa eh, hadda ka horna ma aysan jirin cabasho dhanka mishaaraadka oo macalimiintii hore joogtay kunka ku dhawaa mana umalaynaya hadda inay imaan doonto wasaaraddu wasaarad weyn oo ay joogaan dadkii khubarada ahaa ee dalkan meeshii ugu muhiimsaneed waxbarashada joogay dalkan waxbarashadiisana in wuxuu u baahan wax loo huro adduunyada wadamada waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee badelka dowladda la geliyo caafimaadka waxbarashada marka waxaan u malaynayaa musuq walbaa jiro laakiin wasaaraddu inay mas-uuliyad weyn iska saari doonto iyadoo aanan qorsho adag jirin aysan bilaabi lahayn in macalimiin la qaato marka maadaama si qurux badan cadaalad macalimiinta ay ku qaadanayaan eh, eh, tartan ay u gelayaan aysan jirin xildhibaan iyo qabiil iyo kala qaybsi qabiileed aysan jirin eh, waxaan rajeynaynaa in bajetkii macalimiintaasi in ku filan meel taalo ayna diyaarsan tahay wixii wadanka guud ahaan iska bedelo moogi in si gooniha iyaga ay dib ugu imaan doonaan rajeynayna mashaareedkooda qaadan doonaan waayahay wadooyinka qaar muqdisho waa la xiray shacabka soomaaliyeed way lugeynayaan badi iyadoo haddana eh, macalimiin soomaaliyeed la qaadanayo marka taas maysan iijab ku ahayn shacabka soomaaliyeed oo ayaga laftooda intii wax la tari lahaa haddana waddooyinkii laga xiray oo la dhibaataynayo sidaad u aragtaa dowladdu inay iyadoo macalin qaadanayso ay wada xirto wallaahi waddanka niyahow oo ku noosha ayaa mar walba ku saameyn kugu leh dadku dad xogogaale ah weeye dad eh, new zealand iyo washington joogama dadka magaalada muqdisho oo amnigeeda ognahay eh, howlaha ka socdaa ognaha lagu noolyahay marka dadku waxaan isleeyahay in wadada laga xiro oo macalimiintiina intay imtixaanoodkooda socdaan amnigooda uu sugnaado dadkiina iyagana amnigooda saa ku sugnaado labada meelba xal waa kaan mana u malaynayo caqabad weyn amba markii ugu horeyso wada la xiro la tacajab ma jiro waa dhaqan aan naqaano ayaamihii ugu dambeysaba wadooyinka hadii arrimo yaryar oo aan aada muhiim u ahayn wadadii loo xiri jiray mar haddii macalimiintii soomaaliyeed qaar kamid a halkan ay joogaan imtixaano galayaan in sabab looga dhiga amnigooda in wadooyinka loo xiro inaysan dhibaato weyn ka jirin oo ay dacwo weyn ka jirin aan rajeynaya maadaama aysan ahayn arrin uugub waaya ugu dambeyntii marka maxaad ka rajaynaysaa eh, nidaamkan ma yahay mid eh, u wanaagsan shacabka iyo ummadda iyo waxbarashada soomaaliyeed eh, sare ma u qaadi karaa ayaad is leedahay waxaan isleeyahay sare u qaadi kartaa oo sida waxaa waaye wax walba waxaa la fiiriyaa sida ay ku bilaabanayaan sida hadda wax ku bilaawdeen in lasoo ablaygareeyo oo lasoo codsado kadibna codsigii lasoo kala saaro ilaa eh, saddex iyo toban kun oo macalin aad soo codsatay toddoba kun jida macalimiina ah imtixaanka u fadhiisanayso iyadoo meesha ugu dambeysana loo socdo saddex kun oo macalin marka hadee waxaa soo bixi doono toban kun toban iyo saddex kun hadii saddex kun kamida laga rabo waxaan rajeynayaa in eh, kuwii ugu fiicnaa ugu tayada fiicnaa ee ugu muhiimsanaa ee ugu qabrada badnaa inay soo bixi doonto wadankan wax weyn laga bedeli doono wasiirka hadda xilka hayana wasiir cabdifaarax eh, cabdiqaadir waa wasiir aas eh, leeyahay waxbarashada wax badan uu ka ogyahay wax badan buu damqan doonaa eh, waa dadka haddana madaxweynaha aada ugu dhow cabsi weyn kama qabo in xildhibaano iyo wasiiro ay inta u tagaan ay dhahaan nambarkaasi noo soo saar maadaama uu yahay ninka madaxweynihii maanta ugu dhawaa cabsi weyn kama qabo in wasaaradiisi hadduu dad dad soo saari waayo in laga qaado marka wax badan markaan fiiriyo waxaan rajaynayaa cadaalad waxaan rajaynayaa macalimiin taya leh waxbarashada isbedesho ayaan rajaynayaa caqligeyga iyo aragtideyda waayahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq waa nuur cabdirasaaq oo ah bare soomaaliyeed isla markaana ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka wax ka weydiineynay dabcan imtixaanaadka ay u fariisteen macalimiinta soomaaliyeed oo saakay wadooyinka loo xiray markana isla magaalada muqdisho wararka la xiriir ayaan ku guda jirnay faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya kooxo hubeysan oo xalay dil iyo dhaawac ka geystay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xalay isgoyska fagax waxaa koox hubaysan ay ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah, sida wararku ay sheegayeen labada nin waxaa la sheegay in goob lagu iibiyo walxaha maanka duuriye ay ku sugnaayeen wararka qaar ee dadka deegaanka ee halkaasi ku sugan waxay sheegeen in raggan ay ka ganacsanayeen walxaha maanka duuriye kuwo kalena waxay sheegayeen in iyagoo halkaas ay wax ka iibsanayeen walxaha maanka duuriyo isla sidoo kale ee muqdisho waxaa lagu dilay tabeelaha sheekh ibraahim ee islaawiil dhallinyarahaasna waxaana lagu dilay goobka agdhow meel isnawlxaha daroogada iyana lagu iibiyo afar labaatanka saa lasoo dhaafay saddex qof ayaa la dilay laba kalena waa la dhaawacay waxaa loo maleynayaa in al-shabaab ay falkaasi ay ka dambeeyaan horey maalmo ka hor ayay ahayd markii ururka al-shabaab ay digniin ku aadan ay soo saareen ciyaal weerada rabshadaha ka geysanaya muqdisho kooxaha muqaadaraadka ama walxaha ammaanka dooriya ee sidoo kale iibiyo ayay fariin hanjabaada u direen waxayna u muuqataa in eh, al-shabaab weeraradaasi iyagu ay ka dambeeyaan dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in iyana ay ka hortagayaan falalka ka dhanka ah ee al-shabaab oo ay ka geysanayaan magaalada muqdisho kadib markii al-shabaab ay war soo saareen oo ay sheegeen inay baacsanayaan kooxaha iyaalweerada iyo sidoo kale dadka rabshadaha ka geysta muqdisho ayaa ee eh, maamulka gobolka banaadir isna fariin wuxuu u diray iyaalweerada rabshadaha geysanaya iyo al-shabaabka hanjabaada soo diray waxayna sheegeen inay iskugu mid ay u yihiin ciyaalweerada iyo al-shabaabkuba iskusin ay u baacsanayaan waa maamulka gobolka banaadir haddaba gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa arimahaasi ka hadlay isagoo farin u diraya al-shabaab iyo ciyaalweerada wuxuu yidhi dhowr degmo oo maamulka gobolka banaadir ka tirsan ayaan saaka kormeer ku soo marnay degmada waaberi ayaa hadda kormeerkeedna kusoo gebagabaynaynaa waxaana u kuurgalaynay sida ay shaqooyinku ku socdaan degmooyinkaas sida maaragtay bulshada loogu adeegayo amnigeedu sida uu yahay mukhaadaraadka iyo dhibaatada magaalada muqdisho maalmahan aad ugu soo kordhaya sida layskaga kaasho lahaa ama sida tilaabo looga qaadi lahaa sida maaragta loo hormari lahaa degmada horumarkeeda iyo degmooyinka horumarkooda iyo bilicdooda iyo amnigooda intaba waxaa noogu weynaa oo aan degmooyinkaas maamulada degmooyinka aan soo marnay aan kala hadalnay ama aan rabno inaan aad loo xoojiyo waxaa ka mid ahaa kow eh, sidii loola dagaali lahaa mukhaadaraadka eh, magaalada muqdisho eh, kusoo kordhaaya oo meelo badan oo ka mid ah cabashadu ay ka soo yeeraydo aad looga cabanayo ehm, waxaan aad ugala dardaarannay garabna aan ku sii doonna hadduu ilaahay yidhaahdo maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada amniga iskaashanaya in lala dagaalo meel kasta ama goob kasta oo lagu haayo waxyaalahaas maanka dooriya oo bulshada soomaaliyeed dhallinyaradoodii macnaha ka qaadaaya ama maskaxdooda iyo muruqooda iyo horumarkooda intaba hoos u dhigaya ayaan waxaan kala dardaarmaynay sidii looga hortegi lahaa haddii ay tahay dadka isticmaala hadday tahay goobaha maaragtay ay yaaliin oo waxaas laga helo ama goob ganacsi ha noqoto ama goob lagu sameeyo ha noqotee ayaan aad uga wada hadalnay waxaana u sheegaynaa howlahaas dadka ku howlan inaan aad ula dagaali doonna hadduu ilaahay yidhaahdo inaan meel kasta oo ay eh, lagu isticmaalo oo goobaha lagu sameeyo ama goobaha ganacsiga oo lagu sheego intaba inaan eh, u soo jeesannay wakhti badanna aan geli doonna hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa inaan bulshada ama dadka hawshaas ku hawlan aan u sheegno ka waantooba inaad maaragtay eh, dadka soomaaliyeed waxa nuucaasa aad waktigooda iyo maaragta maskaxdooda intaba aad e, kula dagaalantiin ama maaragta aad ka iibidiin ama ganacsi aad ka dhigatiin marka waxaan rabnaa inaan degmooyinkii aan maanta soo marnana shaqadaas ay xoog saaraan wakhti geliyaan lana soo wadaagaan hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka intaba goobaha maaragta lagu isticmaala waxaas iyo goobaha lagu iibiyo intaba dadka shaqadaas gacanta ku hayana waxaan leenahay ka waantooba shaqadaas nuucaasa ah. waxaasu shaqo maahan waxaasu wax fiican maahan waxaasu waxay eh, dhib ku yihiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeeday dhib ku yihiin qodobka labaad oo aan kala hadalnay ee degmooyinka ama aan rabno inaan xoogga saarno ayadana waxaa ka mid ah waxaad og tihiin cadowga khawaarijta inay Eh, aada isugu dayayaan magaalada muqdisho inay soo soo galaan oo maadaama lagala soo dagaalamay maaragtay eh, gobollo fara badan oo dagaal lagu qaaday inay soo galaan magaalada inay xaasaskoodii soo geliyaan inay caruurtooda soo geliyaan inay ayaga laftirkooda ay soo galaan waxaan marka eh, xoogga saarnay degmooyinkana aan maaragtay kala hadlaynin qof kasta oo deegaanka ayagu ay mas-uulka ka yihiin ama degmaday mas-uulka ka yihiin soo degaya in la diiwaan geliyo qofka ka guuraaya asaga laftirkiisana in laftirkiisa la og yahay meeshu u guuraayo la og yahay degmada laftirkeeda uu u guuraayo ayadana eh, la wargeliyo la yidhaahdo eh, qoys noocaase dad noocaas oo degmadaas ka soo guuraa idiin imaan doonee maaragtay eh, lagu wareejiyo maamulka maamul laysku wareejiyo marka si looga hortago dadka soo degaya deegaankaas nuuca yihiin in la ogaado ayadana in maaragtay amniga qaybtaas weyn laga qaato hay-adaha ammaanka garab la siiyo waaxaha iyo maaragta konsolka dhammaantiis inta howlgalaan waxa degmada aysan aqoon ama dad qof ha noqdo ama koox ha noqdeen ama qoys ha noqdeen intaba in laga warqabo dhaqdhaqaaqa ka socda maaragtay degmadiisa ka socda guddoomiyaha degmada iyo dadka la shaqeeya intaba wax walba oo degmadiisa kusoo siyaadaya inay la socdaan inta maaragta aysan soo degin ka hor dalaalada in lala socdo dadka wax ka kirayhaya in lala socdo qofka wax kiraysanaya in lala socdo midka milkiilaha in lala socdo dadka maaragtay qofkaas soo degaya uu wato intay ka kooban yihiin in la ogaado hadday gaadiid yihiin iyo hadday dad yihiin wax intaas ka siyaadaa haddii lagu arkana asaga in lagula xisaabtamo berri mas-uulna uu ka yahay hadda laftirkeedana waxaan meediyaha u marinaynaa dadka guryaha kiraynayo dallaalada dadka guryaha ay ka kirayhayaan oo ay soo dejinayaan ha iska ogaadeen waxa ay yihiin ha iska koontarooleen dadka laftirkooda soo degaayana ha ogaadeen in ayaga oo xaafiiska degmada ah soo marin oo degmada iyo hay-adaha ammaankaoo degmada ka shaqayda aysan soo marin haddii ay soo degaan oo la ogaado inay soo degeen ayagoo hay-adaha soo marin in lala xisaabtami doono loona garanayo inay yihiin dad wax qarinaya inay yihiin muhiimaddeenna noogu weyn waxay ahayd oo maanta degmooyinkaas aan aada xoogga ugu saaraynay waayaa dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir waxa uu fariin u dirayay al-shabaab iyo ciyaal weerada rabshadaha ka muqdisho weli waxaad maqlaysaan ogaal dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kula waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafal hadalhaya baraha ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid iyo maryam ayaa soo jeedinaya xubinta maanta isla hadalhaynta ayaan ku hormaranaya cabdirashiid oo dhankaaga waay maryan waa mahadsantahay hadalhaynta afar labaatanka saac aynu ku bilaabeynay iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta manchester united in xalay koobka liikaabka ka guuleysteen tobabaraha kooxa kubadda cagta manchester united ayaa aad iyo aad loo ammaanaya ninka layirahdo erin tanhag oo lix bilood wax ka yar jooga kadibna koob ku hogaamiya lix sano ay sugayeen kooxda kubadda cagta manchester eh, xalay kooxda kubadda newcastle ay ka qaadeen oo iyagana lixdan iyo dhowr sano aysan wax kooba ah ku guuleysan eh, ama koobka liikaabka markaynu eegno sidoo kale manchester united xalay laba gool ay waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda newcastle qaybta hore ciyaartaba ciyaaryahanada casamirow iyo weliba ninka la ayaa marka goolasha dhaliyeen oo qaybta hore ciyaarta kooxda kubadda cagta manchester ayaaba laba gool laheydba marka eh, manchester waxay ku mashaaxayaan ku dabaaldegayaan eh, koobka liikaabka iyadoona sanadkan ay tahay kooxda keliya ee eh, saddex kale ee ku guuleysan karaya haddii macquul noqoto sida efekaabka sidoo kale brmeliga iyo weliba midka ee yurub liigaha ah marka manchester xalay waxay markaa eh, dabcan aad doomaanayaan ciyaartooyda sida ciyaaryaanka yarado kasamiro mid kamid mid ah goolasha dhaliyay marka manchester iyo weliba eh, ciyaaryahanada sida rashford iyo kasamiro iyo bruno aad ayaa loomaanaya koobkii xalay ay u qaadeen kooxda kubadda cagta manchester united marka manchester iyagana sanadkan wax badan ayay tabayaan oo ay doonayeen inay ku guuleystaan dhan kaleetana kooxda cagta chelsea weli xaalad daran ayaa haysata shalay kooxda cagta ee eh, ayaa garaacday marka eh, iyadoona tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsia uu shaaca ka qaaday in dhibaato badan ay haysato kooxda kubadda cagta chelsia laakiin wuxuu leeyahay wax walba u baahan yihin loo dulqaato marka taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsia waxay eh, jeclaan lahaayeen in gebi ahaanba la ceeriyo tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea ninka layihahdo eh, garhamba bota marka todi boli ayaa arrinkaa lagu fadhiya haddii la ceerin karay iyo haddii kale dhan kaleetana kooxda kubadda cagta barcelona iyagana guuldaro ay kala kulmeen kooxda almeria taa oo ka dhigan in hadda toddoba dhibcood ay ku hogaaminayaan marka kooxda kubadda cagta barcelona xalayna waa laga dhacay hadalreyntii ciyaaraha ayaynu intaa kusoo gabagabaynayna markan dhankii qormooyinka qormada ugu horreysay xubinta haddii aan soo qabto waa xikmado cajiib ah waxaa lagu bilaabay qofkiisahay doonaya cabsida ale ayaa ku filan qofkii sharaf doonaya islaamnimada ayaa ku filan qofkii cadaalad doonayo xukunka alleh ayaa ku filan qofkii saaxiib doonaya qur'aanka ayaa ku filan qofkii cibro qaadasho doonaya geerida ayaa ku filan qofkii haybo doonaya cilmiga ayaa ku filan qofkii wehel doonaya xuska alle ayaa ku filan qofkii hodantinimo doonaya qanaacada ayaa ku filan qofkii qurux doonayo akhlaaqda ayaa ku filan qofkii raaxo doonayo aakhiro ayaa ku filan ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan oo aan ka soo qaadanay qof kusoo gala mareegta facebook idris maansheeye gudambeyntii sheekada ugu dambeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sitan al basri ayaa dul istaagay qabriga saaxiibkii markii la aasay kadibna nin dhinaciisii taagnaa ayuu jalaacay wuxuuna ku yidhi waxaad eh, ka warantaa kan aynu aasnay haddii adduunka lagu soo celin lahaa maxaa aad u malaynaysaa inuu sameyn lahaa markaas wuu uga jawaabay dembidhaaf iyo sahanqaadasho iyo salaada ayuu badin lahaa ayuu yidhi xasan ayaa yidhi hadaba isaga fursadaasi oo dhan ay dhaafeen adiga ayaa loo baahanyahay in fursadaas ka faa'idaysada iyadoona fursadan qof kasta kastaoo islaama loo baahan yahay inta uusan geeri oo ka hor uu wax badan uu sameeyo waxaanu ka soo hoganay maxamed abshir xubinteena saaxabadu waa naga waayahay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada ayaad dhegeysateen saaxiib yaal ogaal ayaad weli maqlaysaan markana waxaan aadaynaa wararka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale ugu yaraan konton iyo sagaal qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan laba iyo toban caruur ah oo soomaali ay kamid yihiin ayaa waxa ay ku dhinteen halka kuwo kalena lasoo badbaadiyey koonfurta dalka talyaaniga markab laga leeyahay dalka talyaaniga ayaa qaar kamid a ah dadkaasi soo badbaadiyey sida wararku ay sheegayaan qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxa ay ka cararayeen xaaladaha adag oo ay ku jiraan madaxweynaha dalka talyaaniga oo horaantii sanadkii lasoo dhaafay hadlana waxa ay sheegtay ama uu sheegay in aan loo baahnayn dadka soo galootiga ah tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyana waxaa yaraaday soo galootiga yurub u gudbay oo badda mediteraneanka maraya oo talyaaniga maraya laakiin si dhuu maaleysia ayay weli wadadaasi dadku ku maraan wasiirka arrimaha gudaha meto bedros ee dalka talyaaniga ayaa goobta booqday wuxuuna sheegay in soddon qof ee laga yaabo inay dhinteen ilmo yar oo maalmo dhalan ayaa ku jira dadka lasoo badbaadiyey iyo kuwa dhintaba tirada rasmiga ah weli lama cadeynin laakiin ilaa hadda xeebaha dalkaasi waxaa laga baadi baadigoobayaa dad la aaminsan yahay inay meyd yihiin waxaa dadka lasoo badbaadiyey ku jira dad u dhashay ama u kasoo jeeda dalka soomaaliya ama muwaadiniin soomaaliyeed oo tahriibayaal ahaa oo qaarkood badbaaday ma jiro ilaa hadda xoog rasmi ah oo tirakoobka rasmiga ah inta soomaalidu ay dhan yihiin laakiin waxa ay dowladda talyaanigu ay xaqiijisay in doonidaasi ay saarnaayeen tiro dad ah oo kasoo jeeda gudaha dalka soomaaliya israa iyo falastiin waxay ku dhawaaqeen si wadajir ah inay go-aan ka gaareen in la joojiyo qalalaasaha ka jira aaga falastiin iyo israa-el tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa wadahadalo dhif iyo naadir ah oo ka dhacay dalka urdun oo sidoo kalena goobjoogayaal ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan mareykanka iyo masar kuwaas oo garowdeenka ah shirka waxaa la isku raacay in la taageero tilaabooyinka lagu dhisayo kalsoonida iyo in laga shaqeeyo sidii xal loo heli lahaa qalalaasaha ka taagan jiidda gaza ayaa ah kuwo dabadheer oo aan dhammaad lahayn kooxaha ka dagaalama falastiin waxay iska caabiyaan mar walba oo ay weeraraan yahuudda halkaasi ku sugan iyadoo yahuudda maamulka yahuudduna uu iyana weeraro ay geystaan bishan gudaheeda ama labadii bilay lasoo dhaafay ku dhowaad konton qof oo falastiiniyiin ayaa la dilay in ka badan toban yahuudana waa la dilay waxaana weeraradaasi inta badan ay ka dhacayeen daanta galbeed ee cariga falastiiniyiinta ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay in ka badan labaatan kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay koonfurta galbeed ee dalka bakistan sida ay sheegeen booliiska maxalliga ah ee dalkaasi qaraxaas ayaa shalay dhacay laakiin tirada dhimashada ayaa sii kordhay maanta booliisku waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan afar qof ay dhinteen labaatan kalena ay dhaawac yihiin sida lagu baahiyey ee war ka soo baxay booliiska dalkaasi ugu dambeyntiina duufaan xoogan ayaa ku dhufatay maalintii shalay ee jimcaha ee dalka mosambiq waxaana ay duufaantu ay sii karar qaadatay waa jimcihii lasoo dhaafay aan waxaana duufaantu ay sii karar qaadatay maalmihii sabtidii axaddii maanta oo isniinana way sii xoogeysatay waxaana lagu soo waramayaa in khasaare xoogan ay duufaantaasi ay geysatay oo ay u geysatay qaybo badan oo ka ah dadka ku dhaqan dalka mosambiq weli saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qayb ka hogaal waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay waryaaree kalemaanay war ma haysaane eh. is-xoreeyo laaskii haddaad waayaxamateen wargaboosow eh. is-xoreeyo laaskii wuxuu noo xirnaadaba maxaa u dhihi weyd daruurahaa hilaaciyo dabla shiday habeenimo dal fog bay ka muuqdaane waraw ila gubaalo waxaad ka tagtay eh. waadacare soobood sidaa daadi soo jiir dibnaahayga soo dhaaf waar dee war nagama hayside maqaana meelaha joogaanah war kalemaanay war ma haysaane ciidankii somalilan laascaanood way ka baxeen waxayna isugu tageen baa la yidhi xerada gooja cadde tabarajayday mistafeeradeedu war laascaanood haddaad ku noqonaysa kaama hor joogee waxaa kaloo la sheegay ciidamada somalilanoo tukaraq saaka ka baxay in waddada loo galay habixinina jooga miyaa la leeyahay baladba waxaana la yaab noqotay intay tukaraq joogeen lama weeranayna sababta markay baxeen loo weeraray warwaagii hore waxaan maqli jiray waa jabeene jebiya marka sababta weerarku ma sidaas bay ahayd wali ba dheega jiray biigroorana biraniinkureeba wurmadayo hadalkaagaa waxba kama fahmine hadda way isku furan tahay baa layidhi waddada garow weeye laascaanood war kalemaanay war ma haysiine guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirisaaq axmed khaliif waxaa laya wixii dembi laascaanood ka dhacay wuxuu dusha ka saaray madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuuna yidhi intaa nabad inay dhacdo isagay ka fuli weysay xadhiggan xidhnana isagaa furayey wixii lagu ballamana isagaa ka baxayey wuxuuna yidhi beesha caalamka wixii aan ku wada hadalnoo dhan isagaa ka baxay waxa magaalada laascaana ka dhacayna waa xasuuq buu yidhi warbeer horo korneel carri dagaalamayey waxaa la yidhi handarab carriga cudur soo kordhiyo cillad ku yahay cadaaladii ceeldheer ku riday warwaaqlow heeskaas waad qarinayse maanta odayga waa ka leexsantaa miyaad is leedah mootooyin waaqle hargeysa markuu tago xabsiga lintaa ku cabee maxaa idinka galay war kalamaanay war mahaysiina waxaa la yidhi masuul uul kasta oo isku daya muddadii xilkiisa inuu dheeraysto waxaan ceeb ahayn kama faa'iido muuse biixina waxaan aaminsanahay dagaalkan iyo kala qaybsanaanta somalilan iyo khilaafaadka waxaa u keenay markuu isku dayey inuu wakhtiga dheeraysto ama uu ku fakaray inuu isagu soo noqdo doorasho isagu maamulanayo sameeyoon cid kale kursiga imaan marka allah u naxariistay abwan xadraawi hadda ka hor wuxuu yidhi allahayow gurucanaa marti wakhti goor xun socotood gobonnimo u soortoo kugu tiri gumbaa tah war ilaahay ha u naxariistay hadraawi waxaa kaluu yidhi gamba nimaan la soo bixin haddii guula lagu waabo asagoo canaan lagu gudbiya gaaran filanaya gible iyo haddii sacaba lulan loogu gogol xaadho keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudiye garmaqaatayaasha iyo dadkaa beera ruux guran warabaadraawi wuxuu kaloo yidhi xaajadu markay goba'da iyo gowda culus joogto keligii nin waa gola ka fuula aryaadhaha aniguna waxaan maqli jira garima kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga taloo ma kaa godaa wareer soolo maanta muuse ku diganayaa waxay dhaheen tumatihiidgadeedii gorayo ku dhac hayaay waar maynaanu soo ragaal celinlay rabaan warwaaqlow anugu waxaan la yaabay laascanood haddii aadnaan deganoynoodba ka baxaysiin maxaad maday uga soo tarxiisheen naw waan qodha iyo xeradaa taa marna hayku soo hadalqaadin war taasi adee walnoo haalmaryay waana gaheliinay isugmay walan faagfaagdan warwar ma haysiine madaxweynaha somalilan muuse bixi xildiid war culusaa ka soo baxay maysxasile walaagidhii waabadhihay halowraalahadoaleya aryaa waxa nala dagaalamaya xamaraa laga soo dira miyuu yidhi war farmaataa ka dambeeye miyuu yidhi waar dee haddii argagixiso lagu tuumay maanay ahayn in la baadho aga wargoon ahan ma wiil calidhuxawo uu yahay baad rabtaa in la baadho warwarka waad la waalateene madaxweyne xildiid waraaqa uu dira beesha caalamka wuxuu ku yidhi waxaan diyaar u nahay in ciidamada somalilan aan ka ka magaalada lascaanood oo ilaa soddon kilomitir meel magaalada u jirta aan geyno hase ahaatee waxaan u baahannahay uu yidhi damaanad qaad ah inaan nala soo weerari doonin war madaxweyne muuse waa kornayl jabhadaha la dhahaye maasagiya hadda ka baqaya in la weeraro kow hayaay waar muuse waa mujaahid qarannimada somalilan u soo halgamay war mujaahidkii iyo mujaahidka yaa u garnaqi doono talow war xildiid bay ku hayaane xaynta reer kala maanbeelta xaadi oga xarbigaas iyo dagaalka xukunsow uma geynin gormaa muuse xildiida war waxaa kaloo layidhi qoladan qorshaha dhuuxin iyo qaabka iman doona weligeed khasaare iyo dhibbay qoobka ka gelisaaye allahayow maxaa kala qabsaday qab iyo maandhaaf war axmedow waxaa kaloo la yidhi nin qabweyn iyo nimaanuba qabin isqaniine isqadeeriyeene war cabdulla waxaa kaloo la yidhi qosol badana kii qoonsi badan waysqabsa qabsanayaane nin quud jecel ninkaan quuri karin waysqabsanayaane nin qabweyn ninkii aan u qabin waysqabsanayaan war waxaa kaloo la yidhi qabqab dhaafay bay laba qabiil qaran ku weyda <laughs> walilaadhay qaragii asalan aame qasabna gumanaanga lanfiigide war waxaa kaloo la yidhi qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qandoodnaa kayrkeenna dhaafee qarad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi karayaan weli kale leedhay qalalaasa walba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahaya aryaadhaha anigu waxaan dhihi soomaalilaas soomaalilaascaana ha joogto amba meel kale ha joogte niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma ogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha war warkalamaanay war mahaysiine xildhibaan daa'yra amiin jeesow afkau furtay war ma la soo wacay wargooyin fahad kursigiisi maxa loo siin waayey miyuu yidhi war galbeedka hiiraan shabaabkii joogay cagtaan marina miyuu yidhi habiix ama kiid kacyar isla kacyna maas yidhi war dad faladhaatiin waxna laydiima sheegi karee xildhibaan daa'ir amiin jeeso oo beeshiisa khudbad u jeediyey wuxuu yidhi imankii tuuladaan aan xuraysnaan dadnahay yeeray war intay xaajisan tahay xil dambe soo doonan maayo miyuu yidhi war inuu dagaalka soo galayaa u diiday war waa falantihiina xildhibaanku wuxuu yidhi afar nimoo ilma adeer ahaa weriya cabdalla muumin haysata tolkaeyow adinkaana leedin idinka rabaa inaad difaacdiin maanta ka bacdina in laysoo dacwoodo maahane anugu dacwoomaayo jeenigiinnuna waa furan yahee dhaqaaqa hadda qaylaha ii soo yeertou yidhi agaa war xildhibaanjeesow ma dagaal buu ku baaqay war kalamaanay anugu waxaan la yaabanahay igraan tahliil markii la dilay aaminana lagu daray xildhibaan aamin jeesow xaggee jiray wah war xildhibaanka dadaalay baafinga diri walin hare igraan tahliil gofkii arigahan iin sheegoy ciddii laxawoonay waa islarkiina maasire war saxaafadda soomaaliya ka kac waaye maasire wariyeen la xiro kuma cusba saxaafadaana difaaci jirtoo qabiil kama hadli jirin marka waxaan la yaabanaa maanta waxa geela caloosha looga rarayo war saxaafadii ku kalsoonaan weydayee wariyaha la xidhay ka hadashay ma qaadeen warninkii ninkii tala talawacan hele wariyaha dhawr warwarka waad naga dhex gasheene xildhibaan jeesow waxuu yidhi berigii kacaanka dadaa inta u c disho ay dhihi jirtay maxamed siyaadaa dilay ikraanna sidii oo kale loo dilayuu yidhi kambeynay aheedoo wuri dowladdii hore lagula dagaalamayo wargooyin waa afkii sheega ma dhaafte amiin jesow intii laysku haysta arrinta igraan muxuu u sheegi waay baladba war adinka laftirkiinnaan war hayne xildhibaan jeesow hadda kahor wuxuu yidhi igraan tahliil shabaab baa dilay dulmiyaana fahad iyo xertiisa loogu nabaya war markaas xildhibaanoo rabay hadda doodaan kalema wasiirow ku rabaa talow hadda haddii jeesow wasiir laga dhigo fahda igraan dilkeedii ka dambeeyey amuu yidhaa war xildhibaan jeesow lacalla haddiis wasiir hele dharanka walaayaha ka hor jeeda inoo tilaaba likagaadu abdale muumagni dembiile kabiir ew amayray warjiraagii sooraan allaha u naxariisto hadda koor riwaayad dhigayey wuxuu yidhi tolkayow ina keenaan wasiir doonanne haddaan soo helna waa alxamdulilaah haddaan weynana afkan u dhacnay waa bannaanbaxaynaa buu yidhi aryaadhaha kalemaanay waa waalantihiin cid idinka nabadgelaysana ma jirtee xildhibaanjeesow shalay markuu baarlamaanka kalamaan ka difaacaya miidinkaa dirsada wasiirse ka dhigay sharciga iyo dastuurka waddanka u yaalow ilaalihaaye inbow maxaaslo difaaci waa xildhibaankayni waaye war kalemaanay war ma madaxweyne xasan sheekh imaaraadkau ku maqnaayaa la yidhi maalmahan hase yeeshee c b b dii waxay soo qoreen talaabiib inuu tegey marka waa yaabana haye maxaa mas-uul kastoo soomaaliyeed loogu xantaa israa'iilow tegey aryadhaha samidey cabdullana waxau yidhi how bena runtii kubaal orde asabaalaya buufiihe bena runtii kubaal orde asabalayo buufiihe war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray eh. berka xunduul wax loo baraa eh. beledka been ku faafihaa war kalemaanay laftirkiinaan war hayne eh. waxaa la yidhi waxaa la qabanayaa tartan suugaaneed aan weligii asagoo kale la arag macala artis waa lagu tartamayaabaa la yidhi ama farshaxan ciddii ku guulaysatana waxaa la yidhi madaxweynaha abaalmarin weyn siin doona markayda meeshaa fadhfadhiyiina haddaad wax isku haysaan ka qayb gala aryaadhaha gabay iyo guurow iyo jiifto iyo baraambur nin walbaa wuxuu yaqaano fagaaraha ha yimaado waxaa tartanka qaranka loogu magac daray hergeli hibadaade dalka waa dalkeenna waxaan aadaynaa dagaalka waxaan gelaynaa jiidda ciyaalka xamada tartanka muu furan yahay war wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala waxau yidhi af iyo addin iyo anfacaba waa ku jahaadi kartaa maanta qofkii aan wax ka geysan dagaalka socdana danyuus wax ma dhaamo war horta tartanka qurbajoog ma ku jirtaa arowaalay walkiilifaday war qurbaha qofkii jooga waxaa la yidhi suugaanta uu ku tartamaya iyadoo fideow soo diraya nadiifa war abwaan cabdidhuux yuusuf xasan eh. oo loo magacaabay gudoomiyaha guddiga qaymaynta tartanka eh. wuxuu yidhi ah. u kala eexa mayno annaku tartamayaasha wuxuuna soo deliishaday ah. ninkii yidhi ilaahu aqoon haygu cadaabin eexna haygu dayn war kalemaanay war mahaysiine ah. ma soconna eh. ma deganna bybyani war iscasilay war tartanka miyuu ku dhacay ma soconnaa hmm. i a oo soo war bartiisa ku celiye warkaa naga dhex geline sharmaboy wuxuu yidhi fankii waa ka baxay hordhaqa fanaanhay war dhinaca uu wado miyuu garan waaye war sharmaboy hadda koor wuxuu yidhi hmm. anigu jilaaban ahay heesaamaahi marka maadinkaa ku nabaya war calaa kulli xaal kulli way iska casilay uu yidhi hurdadiiyaana liii diidey war ma taleefon buu ka seexan waaye war maxil cusub baa loo magacaabay war sharmaboy aabbihiis hadda ka wuxuu yidhi allah soo hanuuniyo wiilkayga marka ma ducadii waalidkaa loo aqbalay war kalamaanay waxaa la yidhi dirir iyo haddii loo ballamo dullan iyo weerar waa inaad ilaahay dartiis ugu dadaashaay dagaalkaad gelaysaana uu daacad kaa yahay dibindaabyadiiyo hagartu way kula degayaan umma daalan oo yaaban oo cadowgu daanneeyey oo uu nindoor iyo halyey dabar jaroolaayi oo daqarradii gaaran iyo ciil la darayaysan waagii dilaacana warmaha lagu dubaaxaayo dadnimiya qofkii garasho leh wou dumqanayaae dib u socodna lama doonayo ruux dabaadiyehe ha u kala dambaynina jihaad duluc fog weeyaane waa dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa la socodsiinaya waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo